ka dheer guri guri ku duway gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godob godob dhashiyo qalawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyay isku maran kulanti caro wanaagsan dhegaystayaal halkan waa idaacadda kulmiye magaalada muqdisho kusoo dhawaada barnaamijka xog waraysi wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay abba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha ku dhiib waa habeenaysan ay soo gelayso taarikhdu waxay ku aadan tahay saddexda disembar labaatan saddex iyo labaatan qodobada barnaamijka xog waraysi aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqon doona xulashada oo samikaarka loo tabana waxay yihiin eh, wax digniinaadoo lagu soo gaarsiin kafur iyo fas lagu dhihin eh, weli hadda naf lama sheegin la beegsaday laakiin ganacsiyo badan oo la beegsaday habeenka marka laga hoyd kale in eh, ganacsiga oo miino lagu xiro qaar ka mid ah ganacsatada soomaaliyeed oo walaac ka muujinaya goobahooda ganacsi in ay halis ku jiraan markii ay ka hoydaan habeenkii oo ay sheegeen in lagu xireeyo qaraxyo miin ah kuwaas oo saameyn uu ku keenay kadib markii lagu amray in kameroon ay ku xiraan goobahooda ganacsi qodobada sidoo kale barnaamijka xog aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid noqon doona maamulka gobolka banaadir oo sheegay inay gacanta ku dhigeen eh, mooto lagu siday waxyaabaha qarxa gaar ahaan miinooyinka lagu xiro goobaha ganacsiga ee dhowaan kamerooyinka lagu xiray qodobadaas sidoo kale barnaamijka xog waraysi aynu kugu soo gudbin doono waxaa ka mid noqon doona dhalinyaro soomaaliyeed oo la tilmaamay in si qasab ah loogu daray ciidanka dalka ruushka gaar ahaan kuwa dagaalka kula jira ukrain markii la wadaayay ciyaalkaas isbaarada waa la waday wax jawaab xataa nooma soo siin jirto way nagu adkaysay ciyaalkiina saasa hadda waxaa waaye ciidankii ukrain iyo ka dagaalamaya loogu daray ciyaalki codadkii noo soo duubeyn ugu dambeeyey dhahaan ka cabanaya in waraaqa aysan aqoon ay saxiixeen haddana loo keenay dharka ciidanka dhallinyaradaasi soomaaliyeed markii ay waayeen warqada ay ka helaan safaaradooda soomaaliyeed ee waddankaasi ruushka ayay taasi timid xabsiyadii ay ku jireen in ciidanka ruushka ay ku biiriyaan ciidamadooda ka dagaalamaya dalka ukrein waraysi arrinkaasi ku saabsan ayaan barnaamijka xog waraysi idinkugu soo gudbin doonaa qodobadaasi qodobo kale xubintii kalamaan waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan sugaantaasi qaybaha dambe ee barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan farsamadu waa sheekay anigu waa ayaan loo mar kaliyo xog waraysi ilaahay subxaanahu wa tacaala balaayooyinka iyo basanbaaska iyo baaba'a iyo bukhliga iyo beenta iyo baraka'a iyo barya aadamiga allahaynaga nabadgesho tafantoofka tiiraanyada tabaalada talaxumaanta iyo toobadla'aanta allahaynaga nabadgesho kufriga iyo kadeedka iyo kadabla'aanta iyo kibirka iyo karaamadarrada allahaynaga nabadgesho jahliga jaarnacaybka jaasuusida isudabajeedinta kala wejidadabka iyo jahannama allahaynaga nabadgesho xiqdiga iyo xasadka iyo xinanaasaha iyo xanta iyo xaqiraada iyo xumaanta allahaynaga nabad nabadgesho qurunka iyo qashaabiirka iyo qishka iyo qaharka iyo qiimadarrada iyo qaadka iyo qabyaaladda iyo qaxuuntiga allah inaga nabadgesho naxliga naruuradarrada nuqsaanta nasiib xumaanta iyo nuxuusnimada iyo namiimiyaha iyo naarta allah inaga nabadgesho faqriga fawaaxishka foolxumada iyo fusuqa iyo fasaadka allah inaga nabadgesho cudurrada colaadaha cawaaqib xumada iyo cisyaanka iyo cadaabta allah inaga nabadgesho inta baalka ku duusha inta beer ku hadaafta dhammaan baabacalayda jinka jinka insiga jaanka jamaadka xayawaanka iyo cafaariidda iyo abaaliista iyo shayaadiinta sharkooda allahaynaga nabadgesho ubadka ooryaha akhlaaqda iimaanka arsaaqda iyo aakhirada iyo aqoonta allahaynoo wanaajiyo culimmada iyo cilmiga iyo caqliga iyo caafimaadka iyo cibaadada iyo caqiidada iyo cadaaladana allahaynoo wanaajo dalka iyo dadka iyo duunyada iyo darisada iyo dowladdana allahaynoo wanaajo maqalka iyo muuqaalka iyo magaca iyo maamulka iyo masaxda iyo miyirka iyo madaxdana allahaynoo wanaajo khalkhalka iyo khilaafka allah inaga saaro aamiintayad iyo aamiinta malaa'igta ilaahayou iswaafaji saacaddana allow saacatulijaabo nooga yeel carabka yaga allow ismul acdamka ku beeg gebigebi ka guriguri ku dumay lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal mar kale kuna wanaagsan dhegaystayaal aynu ku bilowno qodobka ugu horeeya ee barnaamijkeenna xog waraysi tanii markii si rasmiya ah loo soo rogay amarka in kaamirooyinka c c t v-ga lagu magacaabo lagu xiro goobaha ganacsiga ee magaalada muqdisho ayaa weli waxaa taagan walaac ay muujinayaan ganacsatada soomaaliya taasi oo ku aadan in miinooyin lagu rakibayo goobahooda ganacsi markii ay habeenkii ay ka hoydaan iyadoosan san iyo aysan jirin ciidan si gaar ah u ilaalinaya taasi ay sheegeen inay walaac badan ay ka muujinayaan mid ka mid a ah ganacsadaas oo la hadlay idaacadda kulmiye ayaa dowladda ugu baaqay inay arrimahaasi ay wax ka qabato si xal loogu helo walaal marka hore waa mahadsan tahay maxamed abdiasan ayaanle adiga iyo shaqaalaha waan salaamaya marka hore adigii dhammaan shaqaalaha idaacadda kulmiye siday mar walba u gudbiyaan xogta shacabka soomaaliyeed ee dhaqsoon ama qarsoon sidaad wada ogtihiinba maantaba ha ugu dambayse culeyskaas oo iyadoo laisku haysto dhibaatooyin dad ganacsato loo geysta ayaa jiraan dowladdana ma aysan ka hadli dadkaas la dhibaatay hayo ee leedahay magdha waa idin sii heenaa maadaama oo dhib shaqa anaga idiin dirnay darteeda nila waxyeeleeye inta dhahaan weliba hataa tacsiyeen oo dadkii wax gaareen loo tacsiyaha lagama hayo walaalo culeysku waa badan yahy culeysku waa badan yahy inkastoo hadda bilaaw yahay hadda uu bilaaw yahay si fiicana loo dareemaya markiina la yiri amarkaas qaata oo kaamirooyinkaas xira si aad oga qeyb qaadataan amniga maxay tahay culaysyada sida gaarka aad u tabanaysaan culeysyada sida gaarka loo tabanaa waxay yihiin wax digniinaa idoo lagu soo gaarsiin kafur iyo fas lagu dhihin weli hadda naf lama sheegin la beegsaday laakiin ganacsiyo badan oo la beegsaday habeenka marka laga hoydoo kale in ganacsiga miino lagu xiro sidoo kale waxaa jirta ho ahay sida waad ogsoon tahay magaalada waxaa hadda kor lagu xiray soolaro soolaro sida kawarhayso dhammaantood waa la furtay kaamirooyinka lacagaa laga soo bixiyey cidda maanad qaadaysa ina habeenkii waardiyeysa ma jirto iyaga naftikooda halis waxay ku jira in la wada furto oo ganacsi kale laga dhex abuuro marka dhibaatooyinka waa badan la soo koobi kara maahan adigu ma ku xirtay goobtaada ganacsi kamirada markii lasoo rogay amar dowla waa qaadasho lagu leeyahy amar dowla waa qaadasho ku xir ama shaqadan ka xira waa amar waayo marka amniga igala qayb qaaday kule dowlada ku leedahay hawhay shaqadii loo baahnay hawhay adduunka sida laga laga wada warhayaba cameroonka waxaa lagu xirtaa baalayaasha goobaha ganacsi laguma xirto qofka gaara ah oo gudaha ku xiraa baab gaar ah waa laakiin baalayaasha laamiyada dhan kuwa dowlada leedahay baabuurka sbid sair ku socdo wixii qalad sameynhayo camerooyinka dowlada cameroon laha jiraan mhm dowladda lafgeeda isgoosada ugu xirany meesha isgoosada bix ku koobtay magaalado dhan inay ku faafisaa laga raabay marka wa wa wa wa shacabka waa dhibaatada soo gaarayso damaanadna ma lahan ayagii naftooda marka waaway laba marooda meesha isku dagaasho oosa ku baabaya maroos coosa ku baaba marka shacabka waa cooski labad labada maroodina waxawaaye waa dowladda federaalka nimankan waay hawhay marka dowladdu arrintaas makala hadasheen weliba si gaar ah maamulada markaas degmooyinkooda aad hoos tagtaan si xal loo helo maadaama haddii kaamerooyinka aad xirteen weli la kulma ma jirto laakiin mar idaacadaan dhegeysanayo maalin hore ninka u hadlo bool afhayeenka booliska sadiq aan doodisha laleeyahay waxaan ka maqlahay soo dhahaayo arintan amniga quseysaa cid loo joojihaayo malahan waa amarkaasi loo soo saaray waa lee hanjaba iyo waxaa laiga qarxiy waxaas anaga nooma taalo waa inay ku xirtaan askari dhimaay dadka lamid yihiin ha askariga waxawaaye wa waa shaqaalo dawladeed waaye dadkaana waxawaaye dad shacaba waay labada shaqo isma lahan ninkaana waxawaaye shaqadiisa gaarka wataa ninkaana shaqa dawladee udhaarta wataa marka adoona shaqa dawlad udhaarta aanu ku jirin adag si isku mid ahla beegsado waa sheeko nagu cusub waa sheeko nagu cusub waa fariinta udireen waa badan tahay laakin waxaa kusoo koobayaa shacabkan mas-uuliyaddeeda waxay saaran tahay dowladda federaalka wixii u aragta inay kasoo gaarayaan shacabka masaakiinta ah inay dib kasoo gaara u aragto ilaa waktigooda laga gaaro inay dib u dhigto markii waktigeeda la gaaro ilaahay gaarsiina kusoo beegto shacabka waxma diidan waa bisilyihiin war waa ogolyihiin wixla dhawaayeelayaan laakiin waktigeeda kusoo aadi intaasaan gaarsiinaa insha allahu tacaala kaasi wuxuu ah mid ka mid ah ganacsatada soomaaliyeed oo ka waramayay dhibaatooyinka ay kala kulmeen tan iyo markii lasoo rigay amarka in kaamirooyin lagu xiro goobahooda ganacsi dhinaca kale afhayeenka gobolka banaadir oo warbaahinta maanta kula hadlay magaalada muqdisho ayaa sheegay in gacanta lagu soo dhigay mootabajaaj iyo dadkii saarnaa kuwaas oo wadamiinooyin la doonayay in lagu xiro goobaha ganacsiga sidaad la socotaanba muddooyinka ugu dambeeyey maamulka gobolka banaadir ilaamaha ammaanka waxay soo saareen awaamiir ku aadan in goobaha ganacsiga ee ku yaalla magaalada muqdisho laga hirgeliyo ee kaamirooyinka si ay kaamirooyinka qayb ugu qaataan ee sugidda amniga caasimadda magaalada muqdisho waxaa jira markaasi kooxo iyagu gelinaya dadka ganacsatada ah inaysan xiranin kaamirooyinka ee wadayna maalmihii ugu dambeeyey inay miinooyin ugu dhejiyaan ee goobahooda ganacsiga nasiib wadaag laamaha ammaanka maanta waxay ku guulaysteen inay fashiliyaan koox iyagu eh, miino ku dhejisay eh, dukaan qof muwaadin soomaaliyeed uu lahaa si ay u haligaan eh, maalkiisii naftiisaba waxaana gacanta lagu dhigay mooto bajaaj miinadaasi keentay iyo qofkii la socday iyagu damacsanaa inay falkaasi fuliyaan haddana gacanta ayaa lagu hayaa sidoo kale waxaa lagu raad joogaa shabakad iyaguna fulinaysa maalmihii u dambeeyey ee falalkaas amni darada ah ay ku qalqalgelinayeen ee goobahaasi ganacsiga ganacsatada soomaaliyeed waxaa loogu baaqayaa inay dardar geliyaan howlaha ku aadan hirgelinta kaamarooyinka ujeeddooyinka markii horena awaamiirta loo soo saaray waxay ahayd in kaamarooyinkaasi ay ka qayb qaataan sugidda amniga taasoo maantaba suurtagelisay in raadraacii mootadaasi iyo dadkii kale falala amni darada ka shaqaynaya lagu raadraaco islamarkaana gacanta lagu soo dhigo awaamiirta in loo hogaansamaan ku baaqaynaa ganacsatada inay laamaha amniga la shaqeeyaan qof walba oo ka hor imaadana waxaa u diyaara laamaha amniga inay shaqooyinkooda ka qabsadaan siday maanta ugu guulaysteenba inay gacanta ku soo dhigaan afyeenka gobolka banaadir saalax cumar xasan ayuu kaasi ahaa dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada walle waa dhab gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo talawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyay isku maran geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guux guux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gigisbedelay garya garisidi gelingelin ka dar garya garis hirtiyey gelingelin ka daran barnaamijka xog wareysi aad degeysanaysaan idaacadda kulmiye magaalada muqdisho idinkaga imaanaya markana dalka belaruus dhalinyaro soomaaliyeed oo ka tahriibaysay dalka ruushka ayaa lagu qabtay xuduuda ay wadaagaan belaruus iyo ruushka dhalinyaradaas ayaa doonaysay inay sii aadaan yurub intiisa kale balse ciidamada dalka ruushka ayaa gacanta ku dhigay dhalinyaradaasi gaar ahaan kuwa jooga xuduudda belaruus iyadoona qaar ka mida ah la sheegay gabdho la socday tahriibayaashaasi in lugaha iyo gacmaha laga jaray kadib markii qabowgii uu saameyn uu ku yeeshay dhowr iyo toban maalmoodna ay meel barafaha ay ku jireen qaarkood ayaa xaalada caafimaad waxa ay kula ildaran yihiin isbitaalada dalkaasi ruushka dhalinyaro kale ayaa la dhigay xabsiyada dalkaasi ruushka waxaana la tilmaamay in safaaradda soomaaliyeed ee halkaasi ku taalla ay u diiday warqadihii dib dalkaasi loogu soo celin islamarkaana cadeynaysay in dhalinyaradan ay soomaali yihiin kusimo halkaasi ku sugan oo magaciisa lagu soo koobay cabdulaahi ayaa la sheegay in uu aad taleefoonada ugu dhageysto qoysaska dhalinyaradaasi ay kasoo jeedaan waxaana sidoo kale qaarkoodba dhalinyaradaasi ay saxiixeen warqado ay si rasmi ah ugu biirayaan ciidanka dalka ruushka si ay uga qeyb qaataan dagaalka ka soconaya ukrein kadib markii ay la kulmeen cadaadis adag oo ay kala kulmayeen xabsiyada dalkaasi wiil dhalinyaro ah oo wax ku barta dalka belarus mar ahaantana muddooyinkii u dambeeyay aad uu sheegay inuu ugu dhibtooday caawinta dhalinyaradaasi soomaaliyeed iyo guud ahaanba safaaradda oo waxqabad ay ka waayeen ayaa waxa uu tilmaamay in xilligan ay go-aansadeen inay cabashadooda ay la wadaagaan warbaahinta si dowladda soomaaliyeed ay wax ugu qabato magaciise waxuuna u soo koobay xirsi waxauu ka waramayaa xaaladihii u dambeeyey ay la kulmayeen dhalinyarada soomaaliyeed eh, walaalo meeshan waxaa ka jiro dhibaatooyin aada u fara badan gaar ahaan wadankan belaruusiya iyo rusia waxaa jiraan dhalinyaro badan oo soomaaliyada wadankii kasoo cararo nala usoo raadsaday wadamada yurub oo loogu sheegay in nolol taalo waxaa ka haysta roblem badan markii tahriib ahaan wadanka belarus hadda aanu joogo waxay kasoo galeen wadanka russia oo wadankan waxay u imaaday inay kasii tahriibaan oo wadanka poland galaan oo kadibna jarmalka ay galaan laakiin waxay ku dhiban yihiin xuduuda belarus iyo poland dadkaas soomaaliyeed waxaa ku jiro dumar caruur iyo dhalinyaro soomaaliyeed Eh, hadda waxaa istaalada magaalada eh, wadankan belarus ee yaala dumar soomaaliyeed oo qabowga inta gala lugihii laga jaray oo gacmaha iyo lugaha inta qabowg ka laga jaray waxaa jira kuwo hadda qaliimo ku jiro waxaa jiraan kuwo ku dhalay meeshaan oo dumar soomaaliyeed caruur ku dhalay meeshaan oo uur ayagula meeshaan imaado oo lagusoo sheekeeyey haddaa ku dhashaan eh, xuduudda u n k ada qaadayo kaleeto oo problem iyo wax lasoo geliyey marka wadanka ruushkana kasoo galeen because wadanka belarusia wadan la imaan kara maahan oo sharciyadiisa aadi adag tahay lakin xuduuda ruushia kasoo gudbaan dadkan eh, arday ahaan meeshaan waa caawinaa dadka markiina soo wacaan inay dhahaan eh, turjumaad u baahdaan eh, waa ka caawinaa waxaa jira sidoo kale dhalinyaro soomaaliyeed oo lix iyo toban hadda ku xiran caasimadda miniski oo oo loo haysto sharciga wadan kusoo galeen waxaa jirta safaaradda waddanka soomaaliya uu ku leeyahay rusia maadaama waddankan uu xiriir kala dhexin soomaaliya safaarada ruushka oo hoos tagto safaarada ruushkana ma lahan wax safiir ah oo waxaa joogo qof kusimo ah qofkii kusimo ahaa ee meesha joogay waxaa u dirnay documentskii dadkan ay lahaayeen markaa u dirnay jawaabtiisa waxaa waaye jawaab aan macquul ahayn noo sheegaa waxaa la xiriirnay dadkii dadkan dhalay wuxuu wuxuu ka codsaday inuu soo diraa lacag afar boqol calaa qof markii lacagtii loo dirayna teleefanadu ka dansaday sidoo kale waxaa jiraan dhalinyaro oo sideed qofooda hadirtan aan ka yareen oo ciidanka wadanka rusia lagu daray oo inay u dagaalamaan oo ukraine loo gudbinayo sidoo kale dhalinyaradan hadda haddaan laga soo gaarin kuwa hadda xabasida ku xiran sida hadda xogta ku haaya caasimada wadanka rusia moscow waxaa ku xiran lixdan dhalinyaro oo loo badinaayo in ciidamadaas lagu daro haddii aana dowladda kasoo gaarin safaaradda soomaaliyana waraaqaha ay isku dhijinaysa aysan dadkaas aysan aysan u dhameynin marka walaa caqabadaas dhibaatooyinkaas aad u darana meeshaan ka jiro waa kaasaa waayahay goormee adinku ogaateen dhibaatooyinkan ay la kulmayn dhalinyarada soomaaliyeed eh, walaal waxaa ogaanay eh, dadkan xuduud waxaana soo wargeliyey eh, dadkii wadankan iska lahaa imigreshinada iyo markii dadkaan fahmi waayeen ay soomaaliya sheegteen maadaama anaga arday nahay waxayn dhahayn ardadan gaale unoo turjuma anagayna soo raadiyeen markaan meesha tagnay oo u turjunay iyo wixii dadkii soomaaliyed walahi rafaad ay ku rafaadsan yihiin turjumadeena keliya wax mau tarayso because of baasboordoodii ka maqan qofkii baasboor haysto waa la xalin karaa oo wadankii gohom waa loo jari karaa lakin dadkaan baasboorradii waxtaa iska tuureen xabsiyadii ku jiraan warqadii cadaynaysa inuu soomaaliya inuusan qofkan soomaaliya yahana safaaradda soomaaliya russia markaa u dirna qofkan inuu soo cadeeyo inuu soomaaliya yahana marka isku xirna ayaga iyo dadkii familkan familku qofkan inta jooga familkiisii ayaga marka isku xirno waxay ku xujeynaya afar boqol oo dollar oo micnaheed xataa aanan fahansanay akoon dowladdan ku ceesan kale markuu ka qaata haba ka qaatee qofkii halkaas safaaradda joogay ee kusima ahaa qof dib damba magu qabanaya dadkaas waa halkaasi uga dhamaatay dadkaanna meeshan waxaa waa diigshiid ahaan waxyaala badana lagu sheegan doonaa waxaa macquula ah xataa in ciidamada lagu dara dhalinyarada kuwa wiilasha ah dumarkan ayagaaba dhibaataysan caafimaad daro meeshaan ku haysaa oo lugaha qaar naga jaray oo sawiradoodii iyo xogtoodii waxooda dhan istaalada ayadaheena aan soo bandhigi karnaa marka dhalinyar ahaan anagaaba anaga hadda jaamacadeena ka habsaanay because subax kasta waxaan kusoo wacaya qof soomaaliyeed oo dhiban oo kudhahay walaalkaali caawi marka waa kaasaa walaal waayahay gabdhaha dhibaatooyinka ee la kulmeen oo ad aragteen maxaa ka mid ah walaal waxaa kamid ah qabowgii maadaama ay jilicsan yihiin dumarkeena soomaalida aysan qabowgan u baran xilligii qabowgaha meesha lix iyo toban maalin ayagu taagan amsodii laba maalin taagan ayaa lugihii waxaa ka galeen biyo oo aada u mushmusheen waxaa kasab noqotay in lugihii laga jaro gacmihii sidoo kale sawiradooda ahayna aan kuusoo diri karno waxaa jira kuwo meesha ku dhalay oo xataa dowladda in dadka wadanka ay dhalin waayeen oo dhalinyaro soomaaliyed dhaqaatiir ay dhaliyeen oo lagu soo sheekiy hadaa wadamada ku dhashaan unka ada qaadanayo oo xataa ayaga xataa baasbooroodii baalkii aan haysan ataa haddii loo jari lahaa gomhome go loo jari lahaa san macquul ahayn safaaradda keliya waraaq waraaqihii ay yaalaan ku dhegaysanayo qofka halkaas joogay dadkaana meesha ku dhiban yihiin cunto xataa ma helaan annaga cuntada iyo lacag iyo marka waxu geenin kurbaadsan xataa wada gobolada wadankan aad u kala fafogtaa qofba gobol kasoo qaylina marka waa kaasa wayaha marka wadankaad aad ku sugan tahay oo ah belaruus iyo ma dhalinyaro gaar ah ayaa joogto oo idinka idin soo cabanayso mise dhalinyarada dhibaatooyinka kasoo sheekeynayso o dhan ay la kulmayan waxay ku sugan yihiin russia maya walaal waxaa jooga halkan xuduudda iyo waddanka dhexdiisa waxaa jooga dad soomaalida aada u fara badan oo russia dhinaceeda ka imaada waxaana soo wacaya annaga noo yeerayana waa booliska wadankan iyo dadkii wadankan iska lahaa immigrationadii iyo iyo dowladdii markay soomaaliya sheegtaan waxaa lasoo raadiya inaan soomaaliya sharci haysta waddankaa joogo jaamacad inaan soo baca annagia aadna markasta u turjumno saasa annaga badankean ku ogaanaa xogahaas ayagana mid kasta miduu nagu sii xiraa ciyaalkii iyo wixii meesha jooga iyo gruubkii ahaayeen meesha ahaayeen qaara xataa aan aqooni xabsiyadu ku xiran yihiin aan raadinaa xataa meesha laga qabtay iyo xabsi uu ku xiran yahy aad u kala fogta xataa marar gaar kuwa ruushka ku joogo ee lixdanka xiranna ayagaa noo sheego oo waxaa waaye dad cad waaye oo xiran oo waxaa waaye oo meesha ku rabaasa kuwa hadda ciidanka wagner lagu dara dhago oo sideed qofna cododkoodii u dambeeyay iisoo direen maadaama loo sheegay inaan eh, eh, dadka dhalinyarada belarus joogto oo soomaaliya aa ah, ah, ah, gudbin karto cododkii noo soo direen xataa waa la wadaagan safaaradda markii la wadaayay ciyaalkaas safaaradda waa la wadaag wax jawaab xataa nooma soo sii eh, safaaraddii way nagu adkaysay dad ciyaalkiina saasa hadda waxaa waaye ciidankii ukraine iyo ka dagaalamaya lagu daray ciyaalkii sidee ku ogaateen in lagu daray codadkii noosoo duubeen ahayna ugu dambeeyey ee ku cabanaya in waraaqa aysan aqoon ay saxiixeen haddana loo keenay dharkii ciidanka iyo hubkii xero ciidan oo militarian la geliyey mhm. marka waa kaas ah codadkoodii arrinta safaaradda maxaa maxaa waro ka haysaan oo ku saabsan iyay tahay cidda maamusho walaal safaaraddana waxaa waaye safaarad soomaaliyeed oo wadanka rusia ama dhammaan soviyetka dhan halka safaarada ku taala waaye ee beyrus iyo ruushka dhan safaaradda soomaaliya ku leedaha waaye Eh, markaan u gudbino xogaheena iyo xogta dadka soomaaliyeed eh, taleefanada ma nagala qabanaayo jawaabo mana la siinaayo markii jawaabna la siiyo ama halka mar nagala qabta aan u dirin dadkii ku xiran waxaa la weydiina afar boqol oo doolar dadkii anaga dib noo soo wacaayo waxay leeyihin afarta boqol oo waxay tahay oo baalki eh, waa kala garan laanahay problemkaas safaaradda ee ka jira wuxu uu yahay meeshaan migrationadii anagiina soo wacayaan dadku wayna soo wacayeen soomaalida ahaa ee dadkii loo caawinaay marka niyo caqabadaasaa jirta safaarada ka jirto jawaab kama helina safaarada noo deg jawaabayso haddii noosoo jawaabtana waxaa waaye waxaa waaye halka maray noo soo jawaabto waxay naga codsanaya inaan u dirna dadkii documentskoodi waxoodii document marka dadkii dadkaan dhalal nagu soo xira dhahay markaan ku xirna ayagaa lacag la weydiinaa ayay markii lacagta laga qaadan kadib draftma laga qabanaayo dadka anagana soo wacayan waxay leeyihin lacagta nala qaada aawe safaaradda lacag inaga qaaday marka walaalo taasna taasna dhibaato waaye oo safaarada naga haysato waayahay eh, safaaradda haddii uusan joogin safiir sax ah oo kusimo uu joogo ee eh, kusimaha magaciisa iyo meesha uu joogay xiriir ma la sameysan idinku haa walaalow eh, kusimaha meesha joogo waxaa lahaa sida magaciisa aan aan noo soo qabanayo maadaama anaga email iyo waxaas kula xiriirna iyo baalkii cabdullaahi aan noo soo qabanayo qof la dhaho marka waa kaasaa oo qofkii uu rafaasan yahay gabdhaha oyintooda anaga dad soomaalida nahay dad aad iskaga cawal jilicsan ani xataa waa ka duwanaa dadka waxaa dad iska cawal jilicsanaya wallahi gabdhaha soomaalida meeshay ugu oynayaan waxa aada ugu aada ugu qoramaysaa marka waa kaasaa kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha jaariyadda soomaaliyeed ee dalka belaruus oo ka warramayay xaaladihii u dambeeyey dhalinyarada soomaaliyeed ee ku tahriibisay qeybo ka mid ah wadamada ruushka iyo belaruus wuxuu u warramayay barnaamijkeena xog waraysi sixiliyo goobgodob dhashiyo qalawada guracan gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal markana waxaad ku soo dhowaataan xubintii kalamaan ee barnaamijkeenna waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay kalamaanay maanta waxay maraysaa haddii hubka kiisa culus eh. caalamku noo soo fasaxay eh. oo cunnaqabatayntii baas eh. si caadi ah nooga rogay oo ay ciidankiiyo bulshada u caabboon weerarada shabaab lagu ciribtiriyo khawaariij ceyrsigaa sawaariikh casri ah iyo hadday hubka ciidda guba oo aan laga caymaniyo iyo gantaallada culus helaan shabaab cashar bay u dhigi wallee cabsi bay ku furi culays bay saari weyn hadday muddo ceyshayeen hadday ciribtooda jari oo uu calankoodu dhici maxay ka maraysaa calolxumonay eh. xalayto eh. bohoshuna cuntun cartanu eh. sidaanu cadibnayn bay cadceedi soo baxday war waxaa kaloo la yidhi waddankeenna xayiraadihii lagu waxyeeleeyey wahabkii la saariyo hubkii waaye laga joojay waa la qaaday goortii la yidhi waadaxna u faaftay walaac iyo cabsaa soo wajahay wiilashii lumay waran baa ka galay baa la yidhi waaxda bidixda wax la yidhi wabtaasuu haya ayaa wadanahoodii war khawaariijtu dadkay waalidkood iyo walaalkood ballaysa weyraxaaya ma og yihiin oo hadda khawaarijti ma waxay ka maraysaa wadnahay dhagle dhagdhagwar kalemaanay mar haddii cunaqabatayntii hubkaba nala ka qaaday inaan ciidan leennahay ku filan ciidda hooyo cudud iyo awood lagu hubee aan cabsi aqoonin cadaankiyo iyo madowga og iyo caalamkoo idile cutub calanka bulugaasitee caadil ugu dhaartay carradiyo inay daafacaan ciidda yada hooyo cayayaan hadduu maaga iyo duul naxliga coota codad lagu yaqaanaa jiriyo shay cajaa'ibe sidii aarcaroodiyo libaax meel cidla ajiifa cartankiyo canaantiya dhawaqa hugun culayskooda curka iyo dhulka waxa isqabsada ciire iyo boore cubtan iyo hadday dirir gashay xaaja cala sawdo ama loo cimaamado dagaal car iyo duulaana ciddii lagu jiheeyaan marnaba caga ku taagnaane cadowguna markii uu maqlow carar bilaabaaye ciidamada awooddaas lehee loo carbi tarbiyey ciidda sharaf iyo cusay mudan yihiin loo cimaamado ee eh, ku casuuma soomaaliya cod iyo taageero aryaadaha kalemaanay xaadisu wareerihaysin cadawgiinna cuunayaayo la ciribgooyo waa caajiib cadawgiinna cuunayaayo la ciribgooyo waa caajiib war ciribgoyska khawaariijta waa socdaahe gobolka hiiraan waxaa la yidhi khawaarija soo aruursanaysay ayaa baabah looga dhigay deegaan magaalada halkan u dhow waxaa la sheegay iyagoo is aruurs urursaday oo weerara qorshaynaya in sirdoonku ay ka war heleen oo diyaarado iyo ciidan dhul ah baaba' looga dhigay waxaana la yidhi midadkoodaa tubnaay dhaawacyadiina qaabay u qaataanay waayeen badbay galeen allaylehee badbay galeen iyo baaxad sooro bartanka uu fariisteen warkalamaanay shabaabka dhulkeenna ilaa aan ka dhammayno dhallan layska xasuuqiyo dhaxda aynu la yaabniyo ma hadhaysa dhibaato aan ka dhiidhino maanta war shabaabkii waxaa la yidhi ka soo bilow mudug galgaduud shabeellada dhexe shabeellada hoose baa bakool ilaa jubbooyinka xaggeen marnaahay taagiin xaggeen galnaaha horoon intaan ka baxnaa meel alla inta maan ka baxnaa meel alla miyaa ku dhacday war kalamaanay al-shabaab gumow baa la yidhi gelinka maantaahe gardarrooyinkii eeda iyo gulufyadoodii gafuurkii sankaa laga tumo gowsahaa jabay godobtay mutaysanahayeen laga gudsow maahan war saaxiibkay haynoo shaanu malaynaya inuu dagaalka weli ka hadlin waxa uu yidhi hadii dunida ay dumar maamuli lahaayeen dagaal kama dhaceen laakiin haddana lama arkeen laba dowladood oo isla hadlaya calaashaan xarash ayaan u hayaa col ayaan ka ahay shirkii qaramada midoobey ayay miiska jagjag igu siisay calaymasaarkii madaxweynaha maraykanka ayay sanka ii taagtay taleefonka igama qaban shirkii shiinaha iyo afrika ayay igu dhaga warrantay iyo warar kaloo aan la soo koobi karin siyaasad iyo hinaas waxbaa kala haysan lahaa miya macnaheedu yaa indha kala gedisaa ka dhiman dagaalkaas indhimana aan holooshin waaba war aniga laftirkaygu waxaan qabaa ah. haddii dowladaha caalamka dhammaan dumar madax ka wada noqo lahaayeen eh. deeqaha iyo gargaarada la isku dira waxaa lambar wan ka noqo lahaa ah. mayg ab war safaaradahana sayloon lagama waayin war kalamaanay khawaariijma noole eh. eh. biriqdaar gantaal sidata iyo haddii miig la soo gadayo al-shabaab hadduu go'i rabaa goosankii haray war waxaa kaloo la yidhi bayrakdaarkii turkiga ee bahdiiley shabaab iyo bayloodkahaaga beerimayleeyihiin iyo bayloodkahaaga beerimayle war beeliqdaarka dhulka muqdishaa maalmaha looga baahan yahay waradhahaye waxaadnaan u daalin eh? dad nool oo dhulka jooga horta dhiil laguma shubi karo hanjabaadaha baryahan khawaarijta naflacaaligaa ka soo yeerayaana eh? macnahoodu waa sidaasoo kale war khabiirra xagga amnigaha ah waxay dhaheen eh? maalmahan magaalada muqdisho waxay maraysaa bar lagu kala ogaan karo dadka muqdisho iyo go'aankooda amniga maadaama ay dawladdu soo saartay go'aanno ad adag oo amniga lagu sugayo goobaha ganacsiyadana kaamirooyinka c c t v kamira lagu lagu xidho waxaa la yidhi ciddii diida cadowgay la jirtaa ciddii cabsata cadowgay la jirtaa dowladduna waxay mas-uuliyad ka saaran tahay amniga goobaha ganacsiyada iyo shacabka oo dhan in la sugo war anigu waxaan dhihi lahay dadka reer muqdisho iyo guud soomaalida qof walbao haddaadna amniga qayb ka noqon karin amni darada qayb ha ka noqon war waxaan maqli jiray intuu qashinku kuu jiro cudurku kuu jiraa haddase waxay maraysaa intay cabsidu kuu jirto cadowguna kuu jiraa war magaalada muqdisho marxalado badan bay soo martay waxaan odhan lahaa dalmagaala madaxdii maantay u qalantaha muqdisho aryadhaha samigay cabdullana wuxuu yidhi magaaladan mahay raabta qof walba maalmaahaan maare magaaladan mahay raabta qof walba maalmaahaan maare warkalmaanay war mahaysiine xaaladda puntland waxaa la yidhi doorashadii muddadii loogu talagalay hal biloo keliya ka dhiman oo siddeedda bisha jannaayo inay dhacday ahayd xaalkuse wuxuu muuqdaa in weli lagu heshiinlaa yahay madaxweyne siciiddanioo hadlay markii u dambaysayna wuxuu yidhi doorashada qofkii codka ah inaan inaan qabannaa naga go'an annagoo keliya ayaana samayn karna wah iyo ciidan badbaado garan leeraw magoban miya war ma waalantihiin badbaado buntland ciidan laidhaahayba qabaanay war geetimirkii iyo raggii fadhi jira miyaan war ka soo bixin war haddabow buntland rimeeda wax kama taqaaniine iyagaa kaa oge kundayow buntland kundayow siday dowladeedu tahay war abwaan nabadoon cabdulaahi maxamed jirriilo madaxweyne deni gabay wax ugu sheegay wuxuu yidhi cirkaa kaaga dhow beeg inaad nagu cammaysaa waan somalilan ciidan ku daysan maysa waxaa la yidhi dowladda soo somalilan maxaa lagu diidan yahay dadkaygu hadduu tashaday maxaa loo daba socdaa war warka waa badiiseenay nin xikmada u saaxiib ahay waxa uu yidhi cadowga kula dagaalan hubka uu ka baqo oo ha kula dagaalamin hubkaad adigu ka baqdo dadku way dhagax tuuri jireen anna waxaan uruurin jiray dhagxaantaas ugu dambayntiina guri ayaan ka dhistay haddaad xumaanta ugu jawaabto xumaan kale goorma ayay dhammaanaysaa xumaan maantu qofka daciifka ahi wax ma saamaxo sababtoo ah saamaxaddu waa mid ka mid ah sifooyinka awoodda markaad xaqa ku taagan tahay waad xukumi kartaa caradaada laakiin markaad khaldan tahay waxaad ku hadlaysaa hadallo wax dhaawacaya si uu fikirkaaga u socdo dadku way karaahsadaan fashilkaada wayna karaahsadaan guushaada adigu ismoogaysii labada xaaladoodba ugu dambaynna wuxuu yidhi waxaa hari doona wixii aan samaynay ee ma hari doonaan wixii aan ku hadalnay ee qof kastow waxaad samaynayso ka fiirso war haddoo kale ingiriisku waxay dhahaan lugb for you lib war sheekeeyow kaas waa kii bareefadyada war carabtuba waxay tidhahdaa asabur muftaax alfaraj now haraa maxay samirkaad ka hadlaysaa war adiga samirxan haddii lugiid maxaa ku diidaysaa war haddaad dagaan rabtaan furimaha aada xubintii kalamaan ayaa ugu dambeysay guud ahaan barnaamijka xog waraysi kala socoteen idaacadda kulmiye magaalada muqdisho markana heesta gabagabada barnaamijkeena sidaas iyo nabadgelyo

lahaa dhulkaan fahamay gatis aaminaa noqonays ku uursambaa noqonays ku aaba'aa noqonays islaam soocan baa nahay eebow allahayo adiguna nataagi ilaahu hadhooraynaye durba aynigeen raacnay asaakeen barbaan daafnay wacan baa nahay eebow allahayo